kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan barnaamijka ogaal hore oo kale ka maqasheen

kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo axada taariikh wax ku asaastay shan iyo bisha oktoobar sannadda laba qodobada dagaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaal xoogan oo markaa ka soconaya qaybo ka mid a ah deegaan lagu magacaabo burjeed oo galgaduud ka tirsan waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa talikoyeenkii hore ee niisa oo sheegay inay muhiim tahay in la xaqiijiyo dadka damiinka ka noqonaya shakhsiyaadka laga xiriirinaya inay xiriirka leeyihiin ee u xirnaa idaha dowladda waxaan kaloo soo qaadan doonaa madaxweynaha soomaaliya oo mar kale ku celiyey in xukuumaddiisu ay ka go-an tahay mar weliba in lasoo afjaro dagaalka ka dhanka al-shabaab khaza xaaladeeda oo ay kasii daraysaa xilli dadka falastiiniyiinta ah dhimashadoodu ay sii kordhayso waxaana markaa weli maraykanku mar kale ku celiyey in darb istaagi doono yuhuudda xilli maraakiib dagaal oo horle ay badda maritanianka soo istaagi doonaan saacadaas oo aada qodobadaasi kuna usoo kordha ayaad maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal heystaasi waxay daafurhayd barnaamijka ogaal <clears throat> waxaadna naga dhegaysanaysaa mawjada dherarkeedu yahay ever megahartis war raadiyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale siddeed siddeedu gee waa lix iyo tobane eh. lix iyo toban halka iyo lixdana isku gee toddobo <clears throat> toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay kulmiyuu u yahay knn e qeybaha hore barnaamijka walan gudagan dhegeystayaal ku bilaawnay wararka naga soo gaaraya deegaanada galgaduud waxay ku waramayaan markaa in dagaal xoogan uu ka soconayo deegaan lagu magacaabo burjeed oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan qeybta koob ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa difaaca deegaanka waxaana la sheegay in weerar xoogan ay kusoo qaadeen xubno kamid ah al-shabaab dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa weli lasoo warinaya inuu markaa ka socdo burjeed oo qiyaastii todobaatan kilomitir u jirta magaalada gurceel ee gobolka galgaduud wariyahena xasan axmed maxamed ayaan goorsii horeysay wax ka weydiinay dagaalka farxaad waa mahadsan tahay deegaanka burjeed oo qiyaastii toddobaatan iyo shan kilomitr dhanka koonfurbury uga beegan magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxaa maanta dagaal culus oo qanac ku bilowda ku qaaday ee kooxa argixisada ah al-shabaab halkaas fariisimo ay ku lahayeen eh, ciidamo ka tirsan ciidanka xooga dalka oo garab gelaya dadka deegaanka eh, ila kala duwan oo deegaanka waxay caddu kulmid u xaqiijiyeen in dagaalkaas uu ilaa hadda qeybo ka mid ah fariisimihii ciidamada ka socdo islamarkaasna intiisa badan eewararkaasi eh, iska difaaceen ciidamada iskarabsanaya iyo dadka deegaanka ee fariisimo kulahaa deegaanka baruujyada ee gobolka galgaduud saraakiil kala duwan oo la hadalnay waxay sheegeen in eh, difaacyada ciidamadu hadda ay fariisnimadoodii ay ku sugan yihiin markaasna ay badi ay weerarkaas ka difaaceen meelo ka midna weli dagaal culus uu ka socdo oo u dhexeeya kooxaysa weerarka soo qaaday iyo ciidamadaas garabsanaya ee fariisnimu ku lahaa qayb kamida ah deegaanka burjad ee gobolka galgaduud deegaanka burjed waxaa ku sugnaa ciidamo dadka deegaanka ah oo kasoo jeeda qaybo kamida ah degmada gurceel iyo sidoo kale ciidanka guutada shaytanood qaybta kolaatanaad ee ciidanka xooga dalka iyo ciidamo kale oo dadka deegaanka ah waxaan halkaas u joogeen howlgal dhanka kooxdan oo dhowr maalmood ee lasoo dhaafay ka socday deegaanka baruujiyad iyo goobaha kale ee ka tirsan gobolka islamarkaasna farisimo xoogan ay ku lahayeen eh, kooxda al-shabaab eh, kiisha aan la hadalnay waxay sheegeen in khasaare dhimasho dhaawaca uu jiro laakiin ilaa hadda is cadday karin si guud khasaaraha ee eh, kooxa kasoo gaaray weerarkaasi iyo ciidamada kale ee xooga dalka laakiin waxay sheegeen in farisimo iyo ciidamada huwata hadda ay ku sugan yihiin islamarkaasna badiya iska difaaceen weerarkai kooxda kusoo qaatay ee deegaanka borbishada ee gobolka galgaduud waxay sheegeen in dhowr gaadiid ay ka gubeen kooxda weerarka soo qaaday sidoo kalena ay markaasi ay ka furteen rub fara badan oo markaasi ay ciidamadu la wareegaan weerarka kooxda al-shabaab ay soo qaaday waxa ay ku bilaabeen weerar qarxiyo ah laakiin ma uusan sheegin bartamareedka qaraxyada al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka laakiin wuxuu sheegay in sidoo kale ay jiraan qarxyo dhowra oo ka dhacay dhowr goobood oo deegaanka ah islamarkaasna saraakiishu aysan xadayn karin khasaaraha weerarka qaxyada ah ee ka dhashay markaasi iyo halka saddex laakiin wuxuu sheegay saraakiisha aan la hadalnay in deegaanka xaaladiisu hadda ay tahay mid soo degaysa marka laga reebo filistiin ama goobo gooniya howlihii khasaarta tia laga maqlayo islamarkaasna ciidamada filistiin waxay ku lahaayeen wuxuu sheegay in guud ahaan ciidamada kusuna deegaankaasi ay halkooda ku sugan yihiin isla markaasna ay dib warbaahinta ugu faahfaahin doonaan khasaaraha ee eh, ka dhashay dagaalkaasi ee eh, kor halshabab kasoo gaaray weerka qeexda ku bilowday ay ku qaadeen deegaanka burujiyad oo qiyaastii afartan waa toddobaatan iyo shan kilomitr dhanka koonfurba uga beegan degmada gurcel ee gobolka galguduud xasanow wadankan al-shabaab ay kusoo qaadeen waxaa kusoo beegmayaa xilli eh, deegaano badan oo ka tirsan galmudug uu ka socdo howlgalka ka dhanka kooxdan ee koonfurta gobolka mudug ayuu ka socday dhowrka maalmadeed lasoo dhaafay waxaana galguduud qeyb bay ka ahayd Eh, goobihii ugu dambeeyey ee eh, kooxda lagala saaro islamarkaasna farsinkoodii ay olka umada soo dhaafay ay ku sugnaayeen eh, militariga soomaaliya oo garabsanayo dadka deegaanka islamarkaasna uu qorshuu ahaa in markaasi ay galaan goobaha kale ee markaasi ay kooxda ku soo yihiin waxaana abaabulka ka socday darajeed iyo goobaha kale ay markaasi culis ku ahayd Eh, xasanow eh, dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanka uu saaki dagaalka ka dhacay ilaayo haatan uu ka socda maxaa war ahoo laga hayaa khasaaraha gaadhay Eh, ilaa hadda xogta rasmi ah oo khasaaraha kasoo gaaray ama ka dhashay dagaalkaasi lama oga iyo sidoo kale ee eh, dadka rayidka ah ee ka dhadhawaa dagaalkaas uu ka dhacay khasaaraha wararka kasoo gaaray lama oga laakiin saraakiil kala duwan iyo mas-uuliyiin ku sugnaa goobta dagaalka ka dhacay waxay si isku midaacadda ah kulmi u xaqiijiyeen in ay xaqiijin doonaan soo aruuri doonaan khasaarihii eh, ka dhashay wararka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka baruujada ee gobolka galgaduud wariyeyna xasan axmed maxamed ayuu ahaa wixii warare kusoo kordhaa dagaalka burjeed ka socdana wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan hadii alla idmo dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaa la hadlay shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan markaa hay-adaha dowladda wuxuu sheegay in xukuumadu ay ka go-an tahay in lasii wado dagaalka dhanka al-shabaab wuxuu sheegay qaraxyada iyo dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan al-shabaab inay yihiin kuwo aan marnaba qalbiyada ummadda soomaaliyeed ka bixinin si taa loosoo gabagabeeyay inay muhiim tahay in lasoo afjaro dagaalkooda waa kan madaxweyne xasan sheekh oo arrimo badan ka hadlaya waxaan horeyna idinkugu sheegay maalintan na xanuunjinaysa xasuusta iyo laxawga nagu haysana darteedna aan mar kale hoosta idinkaga xariiqayaa in aynaan jirin wax intaa ka daran ama ka xanuun badan oo aan sugayno in aan ugu istaagno difaaca xuriyadda iyo sharafka soomaaliyeed ee dhiigga badan aan horay ugu soo hurnay dadka soomaaliyeed oo walaalayaal maalintii la ii dhaariyey talada dalka ilaa maanta waxay dowladda soomaaliyeed mudnaanta koowaad siisay sidii dalka looga xorayn lahaa cadowga oo aniguna aan tuutaha u xirtay safka hore ula galay geesiyaasha ciidamada kala duwan ee soomaaliya allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu kaloo oo qur-aankiisa kariimka suurat lxaj nagu yiri udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir walaalayaal dowladdeenna iyo ciidankeennuba way ajiibeen amarka ilaahay saacaddan aan idinla hadlaayo wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ayaa taagan furimaha hore ee dagaalka oo diyaar u ah inay naftooda u huraan diintooda dalkooda iyo dadkooda oo ay calanka ka qaadaan halkii ay soo gaarsiiyeen raggii iyo dumarkii ka horreeyey iyaga walaalayaal daqiiqadan aan idinla hadlaayo caruur badan oo soomaaliyeed ayaa agoomoobaya waalidiin soomaaliyeed ayaa gablamaya gabdho iyo hooyooyin soomaaliyeed ayaa iyagana asaay qaadaya sababtuna waxay tahay in la fuliyo amarka alle loogana jawaabo dareenka muwaadinka soomaaliyeed ee raba in la ilaaliyo cisigiisa iyo sharafkiisa iyo xuriyadda uu alla siiyey maalintii uu dhashay cadowgiina xasuuqay oktoobar afar iyo tobankeedii naguna xasuuqay magaalo kasta oo soomaaliya ku taal iyo hoteel kasta iyo isgoys kasta oo ku yaal muqdisho weli way soo malabsanayaan sii daadinta dhiigga dadka soomaaliyeed ee qaaliga ah haddii ay fursad kale helayaanna gumaadkaas iyo kuwo kale oo ka xanuun badan ayay weli nala maagan yihiin nasiib wanaag walaalayaal maanta halistaas intii hore way ka yar tahay welise ma dhammaanin wiilashaas iyo gabdhaha soomaaliyeed ee ciribtirka cadowga ku dhiiraday waxay u baahan yihiin garab istaaggiinna dowladda soomaaliyeed waxay u baahan tahay garab istaaggiinna inta aad haysataan wiilashaas iyo gabdhahaa iyo madax ay ka go-an tahay ilaalinta sharafka iyo cisiga dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo weliba gargaarka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ku bishaaraysataan niyaddana ku dhaadataan in aan guulaysan doonno cadowga ilaahay ee khawaarijtana aan jabin doonno wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin walaalayaal guusha aan ku xisaabtamayno ma aha mid meel cidlo ah ka imaanaysa waxaan ku bedelanaynaa kumanaan dhiigga wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah iyo ilimada kumanaan kun oo ah qoysaskooda iyo ehelkooda si aan loo baylihin dhiiggaas loogana miro dhaliyo sababtii ay u shahiideen waxaa waajib ah in qof kasta oo inaga mid ah qaato kaalintiisa uga aadan ku beegan oo uu halganka wax ku darsado maanta socda waa in aynu isugu jirno qof ka halgamaya furimaha hore iyo mid hiil la daba taagan geesiyaasha inkasta oo walaalaha iyo saaxiibada caalamkana garab taagan yihiin intii karaankooda ah kuna mahadsan yihiin haddana cadowga waxa uu dul hoganayaa annaga soomaalida ah waajibka koowaad waxaan u saaran yahay dadka soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan madaxdooda sidaa darteed dadka soomaaliyeedow walaalayaal maanta waxaan mimbarkan fariimo guud iyo kuwo gaar ahba uga dirayaa qaybaha kala duwan ee bulshadeenna caanka ku ah isku hiilinta iyo isku hilbadirirka xilliyada ay adag tahay duruufuhu fariintayda koowaad ee ugu horeysa waxaan u dirayaa qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka difaaca dadweynaha ee loo yaqaano macuulisleyda ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka naftooda horayaal qaranka soomaaliyeed wuxuu ku dhisan yahay kuna dhisnaan doonaa xurriyaddiisuna ku bulaali doontaa dhididkiinna iyo dhiiranaantiinna waxaad xambaarsan tihiin ammaano ay halgamayaal hore u hureen naftooda waxaad indho iyo mustaqbal u tihiin labaatan milyan oo soomaali ah oo maanta nool iyo jiilal badan oo soo socda jiilal aayaha noloshoodu ku xiran tahay waxa aad maanta u tacbaysaan ciidankeenow waxaad tihiin geesiyaasha lagu seexdo dardaaranku waa isla kii nin lagu seexdow ha seexan xil baad sidaaya ha seexan geesiyaal waxaan idiin ballan qaadayaa sida aad mar horeba iga aragteen inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka idinla qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka waxaan idiin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiinna ummadda soomaaliyeed idinsoo daba fariisiiyo oo ay idiin noqdaan garab iyo wehel aada dugsataan maalintii aynu go'aansannay inaan halgan galno oo aan dulliga ka dulqaadno ummadda ayaynu guulaysannay ilaahay idankiina guusha kama dambaysta ah way noo muuqataa waynu xaqiijin doonaa in sha allah isla markaana waynu ilaashan doonaa markaan xaqiijinno kadib naftood hurayaalow waxaan idiin ballan qaadayaa in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay mar walba xasuusan doonaan kaalintiinna shariifka ah isla markaana qof walba oo jihaadkan qaab ama mid kale uga qayb galay loo xusi doono sida ugu munaasibsan uguna suurtagalsan hadday ahaan lahayd dallacsiin billado ama siyaabaha kale ee la isku qadariyo ama la isku xuso ummadda soomaaliyeed ee walaal walaalayaal ciidamada geesiyaasha ah ee ku jira furimaha dagaalka aad ayay u dhibaysaa marka ay maqlaan wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo ku dhimanaya khilaafaad siyaasadeed iyo kuwo qabali ah waxay ka jeclaan lahaayeen kulligeen aan ka jeclaan lahayn in wiilashaas soomaaliyeed ay iska barbar dagaalamaan oo ay ku wada guulaystaan iyagoo meel uga soo wada jeeda cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed saan horeyba u idhi cadow waa hal waana shabaab walaalayaal waxaa maanta alla hortii idinkaga codsanaya in aydaan wiil iyo gabar dambe dhiiggiisa nooga daadan wax ka sokeeya jihaadka lagu cirab tiraayo khawaarijta oo ah cadowga dadka dalka iyo diinta farriintayda labaad waxa ay ku socotaa culimmada soomaaliyeed marka hore waxaan leeyahay jazaakum allaahu khayru ljazaa ilaahay ha idinka abaalmariyo sida aad xaqa ummadda soomaaliyeed ugu caddayseen una tusteen in khawaarijtu ay ku xadgudbeen oo ay ka been sheegeen diinta allah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo arrin badan ka hadlayay weli barnamij gol adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiiba iyo barnaamijka waa socotaan keenana waad naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal markana taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugida sirdoonka qaranka ee niisaa cusmaan daahir waxa uu markaa ka hadlay arrimaha ku aadan in shakhsiyaad badan oo shabaabnimo lala xiriirinayay baaritaanana lagu waday dhowr mar la sheegay inay u goosteen ama wareegeen dhanka al-shabaab wuxuu sheegay inay muhiim tahay in la xaqiijiyo dadka damiinta shakhsiyaadka uu soo galo tuhnada ku aadan al-shabaabnimo taana inta badan ay muhiim tahay si markaa loo xaqiijiyo qofkan hadhow meesha loo raacan kara ama haddii baaritaanka uu dheeraado si markaa aan loo weynin ama uusan ugu goosan al-shabaab sida dhowr marba hore u dhacday waa kan tale ku-xigeenka horan hiise oo keenan la hadlay arrimo badanna laga wareystay eh, sideedaba eh, dawlad marka loo shaqaynayo waxaa jira eh, maaragtay eh, habraacyo la maro oo si loo hubiyo dadka dawladda u shaqaynaya inay yihiin kow dad ilaalin kara xafidi kara sirta dawladda labo aanan lahayn khatar an marka waxaad moodaa in dawladda federaalka ah sida inoogu dhacdayba burburkii dowladnimada noogu dhacay in labadaas waxyaaboodba laga tegay oo dadka dawladda ay shaqaalaysiinayso ama shaqada soo galaya aanan la marsiinin maaragtay baaritaana dhab ah si loo ogaado qofkan waxa uu maaragtay aaminsan yahay iyo maaragtay inuu khatar amni iyo maaragtay khatar maaragtay sir labadaba uu leeyahay marka san maaragtay samaysanin nidaam lagu tixraacayo dadka dowladda u shaqaynayo lagu hubinaayo maaragtay shakhsiyadooda lagu hubinaayo waxaan u malaynayaa inay iska socon doonto ilaa hadda aan aragnay dad dowladda u shaqeeya meela fofo ka gaaray maaragtay nidaamka dowladnimada ah inay inay ku biiraan ee kooxda al-shabaab kooxda al-shabaabna sideedaba laysagama biiro oo halba ah, subax intuu qofka soo kao shabaabaan galaya ma dhaho borseysay martaan marka haddii la la socon lahaa oo sirdoonka uu la socon lahaa dadka waxa ay qoraan gaar ahaan baraha bulshada dhaqankooda waxaan aaminsanahay in laga hortegi karay maaragtay waxyaabo badan oo hadda dhacay laga hortegi karan aaminsanaha waaya xilligan qof ka tirsan dowladda boosas muhiimna u haya maxay tahay faa-iidada kasoo gelaysa eh, in al-shabaab uu ku biiro iyadoo la ogyahay in dagaal culus al-shabaab ay wajahayaan fikirkaaga eh, ayaanlow eh, kooxda al-shabaab inta qofka subax soo kaco isagama biiro qofka dowladda u shaqaynaya ama dowladda ka shaqaynaya ee koox shabaabka dib ugu laabtay waa nin marka horeba meesha ka yimid waana sidaa shaksiyan aaminsanahay sababta waa sabab kale uu aadi kara mama jirto eh, waxaan ognahay in shabaabka ee dadka dowladda u shaqeeya ay maaragtay dil ugu xukuman yihiin marka qofka isagoo nafsadiisa u baqaayo og in dhibaato ay kaga imaan karto inuu kooxda iska aado osaan hore uga tirsanayn waa dareemi kartaa culayska ay leedahay marka dadka aan arkayso dib ugu shabaab ay galeen la leeyahay waaba mar dad aniga sidaan aaminsanahay dad hore uga tirsanaa kooxda al-shabaab oo dowladda loo soo diray oo shaqa u hayay kooxda al-shabaab xooga iyo fariimo ka dhex gudbanaa dowladda dhexdeeda dowladda marka sidee ku ogaan weysaa islada dadka waa in la helaa raacyo dadka loogu hubinayo dee ugu shaqaynayo qofka meesha uu ka yimid eh, adduunyada maaragtay eh, layskama galo dowlad layskama galo qofka waxa uu maraa baaritaan dheer uu maraa lagu ogaanayo shaksiyadiisa eh, mashiinaa la saaraa oo ah kuwa beenta sheego su-aala la weydiinaayo waxaa la yidhahda light detectorka markaba badan iyo qalab badan oo casri ah ayaa jiro oo lagu ogaan karo qofkaan dowladda ay shaqaalaysiinayso kolma inuu dowladda u shaqeeyo xafidi kara sirta dowlada islamarkaasna aan khatar amni ku ahayn dowlada dhexdeeda basaasna aan ahayn koox kaleta marka ilamaa maarata la dhaqangeliyo nidaamyada noocaasa dowlada oo dhan maaragtay u malayn maayo in si sahla looga hortegi karo dadka eh, dowladda ay shaqaalaysiisanayso inta badan waxaynu ognahay eh, inay halkaasi damiin ay ku tagaan iyadoo damiin ay ka noqonayan xildhibaanada wasiirada qaar dad eh, xilal sare ka haya dowladda haddii qofkaasi uu dhinacaasi al-shabaab aado islamarkaana lagu tuhmo maysan ahayn in lala xisaabtamo mas-uulkii damiinta ka noqday waa qasab in lala xisaabtamo sababtoo ah asaaba damiin noqdayba laakiin xildhibaanada eh, naftirkooda naftirkooda u baahan xataa marka xildhibaanada adduunyada ilaahay marka qofka uu noqonayo xildhibaan eh, dowlad weyn oo federal ama dowladda dhex noqonayo iskama noqdo qofka wuxuu maraa baaritaan maraa waxaa layidhahda background check marka xildhibaanada naftirkooda in laga bilaabo qof walba dowladda soo galaya in background checkaas lagu sameeyo la ogaado qofka waa muhiim eh, qofka qofka damiinteena asaga mas-uuliyadda damiintaba waxa waaye inuu asaga mas-uul ka yahay qofka haddii wax dhibaata uu keensado marka in asaga maaragtay loo loo ruux loo maxkamada ayaan anigana aaminsana qof daminka noqda qoofkaas u noqdo qof shabaab marka hore ka yimid haddana kulaaf miyay tahay marka cidda sida gaarka ah ee dadkaasi u baaraysa islamarkaana hubin fiican ugu samaynaysa hay-adaha sirdoonka hay-adaha amniga iska kaashanayo iyo maxaan ku yidhahdaa hay-ad kaloo gooni ah oo laakiin maaragtay loo sameeyo in dadka ay soo maraan shaqaalaha ah qofka shaqaalaha markay hay-adda qofka qaadato ama wasaaradda ay qaadato inuu hay-addaas soo maro hay-addaas ay soo baarto wixii ay kasoo macluumaad ay kasoo hesho kadibna ay usoo gudbiso sirdoonka iyo c i d-da kuwaasna ay mar kadib saas lagu shaqaalaysiiy marka uu maaragtay soo maro baaritaamadaas waxba lagu waayo marka brocess broceska hal hay-ad ay samaynaysaa waa brocess hay-ada badan ay iska kaashanayaan si maaragtay hadduu qof kasoo gudbo qofka labaad uusna ugu gudbo qofka khatarta amni ku ah qaranka soomaaliyeed waaya cabsi badan ayaa hadda ka jira hay-adihii dowladda shaqaalihi ayaa shaki badan soo kala dhexgalay Eh, maxaa la gudban marka mas-uuliyiinta kala duwan ee eh, dadkaasi ay u shaqaynayaan eh, waxaa la gudboon sidaan kuu sheegay dowladda weli fursad ayaa jirta dhammaan shaqaalaha dowladda in dib loo marsiiyo baaritaanka noocaas ah damiin xildhibaan iyo damiin qof weyn aan laga yeelin dadkan la marsiiyo baaritaan cad ah oo la marsiiyo oo saddex hay-adood iska kaashanayaan dadka qofkii tuhun uu soo galana maaragtay la tuhun bixiyo waqti la siiyo dadkii uusan tuhun soo gelina shaqadooda ay hore u wataan ayaa keliya oo lagu badbaadi karo cabsida shaqaalahana ay uga bixi karto waa in marka hore dawlad aysan dhihin waxbaa naga fakada waxba kaama fakan weli weli waqti ayaa jira shaqaalaha dawladda oo dhan in la marsiiya baaritaan dhab ah oo lagu ogaanayo dadka shaqaalaha dawladda u shaqeeyo haddii ay hore usoo mareen ama hore ay uga soo tasaan ama ay cilaaqaad la lahaayeen kooxda nabadgidka al-shabaab ah, ugu dambeyn farinteeda waa intaas waa inay dowladda federaalka ah ay sida ugu dhaqsaha badana ay maarata u dhaqan geliso nidaamka baaritaanka shaqaalaha dawladda iyo ciidanka intaba si loo helo dad lagu kalsoon yahay xafidi kara sirta dowladda islamarkaasna aan khatar amni ku ahayn shaqaalaha dowladda iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba si maaragtay meel looga soo wada jeesto oo waxay ka mid tahay qayb ka mid a ah la dagaalanka kooxda al-shabaab lagu jira ka mid tahay in dadka ayaga naftarkooda u shaqeeya ee dowladda ku dhex jiro naftarkooda baaritaan dib loogu celiyo taliya ku-xigeenkii hore ee hay-addan sugida sirdoonka qaranka cusmaan daahir ayuu ahaa oo keena la hadlay kana hadlayay arrimaha ku aadan inay muhiim tahay in hay-adaha amnigu ay hubiyaan shakhsiyaadka markaa lagu tuhmo al-shabaabnimo inta baaristu ku socoto iyo dadka damiinta marka la xiro xubinaha lagu tuhmayo inay markaa xiriir la leeyiin amaba ay ka tirsan yihiin al-shabaab xilli ay dad badan oo inta baaritaano lagu bilaabay kana tirsanaa hay-adaha dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay intii ay baaritaanada socdeenna kadib u goostay ama u wareegay dhanka al-shabaab markana dhegeystayaal waxaad ku soo xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalheynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed xuseen ifraax waxaynu ku bilaabeynaa hadalheynta afar iyo saac saacee lasoo dhaafay ee aadka loo hadalhayay waxaana ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay jeediyey khudbad dheer waxaana uu kaga hadlayay dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoona fariin u diray ciidamada xooga dalka iyo weliba kuwa macuusileyda ugu horeyn madaxweynaha ayaa waxaa waale ugu bariyey ciidamada dagaalka ee ku jiira inuu abaal ugu dhigo janno sidoo kale waxa uu ku dhiirigeliyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud inay ka dhabeeyaan ereyada ah dadka soomaaliyeed oo ah in mar un ay nabad helaan madaxweynaha waxa uu leeyahay waynu guulaysan doonaa waxaan rajayn doonaa in wax badan aynu qabsan doono inta aan xukunka hayo ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya sidoo kaleeto madaxweynaha ayaa ciidamada ka ballan qaaday inuu furimaha dagaalka uu kula midoobi doono wuxuu leeyahay waxaan tegi doonaa furimaha dagaalka inagoo wada jira waynula dagaalami doonaa ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kusoo gebagabeeyey khudbadiisa nin lagu seexdo waa seexan xilbaasida ah seexantaasi oo ka dhigan in qof walba oo mas-uul ah loo baahnayn inuusan seexan loona baahaya inuu la dagaalamo al-shabaab waata cabdirashiid oo dhanka kale hadalhaynta haddii aan kusii socno wararka een ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka dagaalkan ayaana qarxay kadib xubno ka tirsan al-shabaab markii ay weerar ku qaadeen deegaanka buruujeed oo u dhexeeya degmooyinka guriceel iyo ceelbuur oo ka wada tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya weerar kadib ayaana waxaa sidaasi ku bilowday dagaal foolka fool ah oo u dhexeeya ciidamada isbahaysanaya iyo sidoo kale xubnaha al-shabaab ee weerarka soo qaaday sidoo kale saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay iska caabiyeen weerarka uga yimid dhanka al-shabaab islamarkaana ay xubno badan ku dileen deegaankaasi hadaleynta ayaan halkaasi kusoo gabagabaynaynaa markana dhanka iyo qormooyinka waayahay ifrax ugu dambeyntii qurmada ugu horeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sidatan tan haddii dhibaato murugo qalbijab soo wajahdo marnaba qoosan quusan mar weliba haddaad ku xirnaato allah subxaana wa tacaala waad guulaysanaysaa sidoo kaleeto eh, noqo qof adeeg sabarka iyo dulqaadkana kaasho oo waayuhu adduunka mar waad guulaysanaysaa marna waad guuldaraysanaysaa marnaba ha ka fogaan cibaadada allaah oo yaysan ku sirin adduunyada dhaldhalaalkeeda sidoo kaleetana xusuusnow geerida mar waliba waxaa wanaagsan in aad adduunyadaadan isku dhiibin caaqiradaadana aad ilaashato ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaynu soo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala maxamed cabshir waatay cabdirashiid oo qormada ugu dambaysa dhankayga ixtiraam naftaada markaas ay dadka kale ku ixtiraami doonaan taasina waa macnaha nolosha weliga ha ilaawin wanaagyada laguu sameeyey balse iska ilaa wanaagyada adiga dadkaaad u samaysay dadka wanaagsan waxaa lagu gartaa waxay had iyo jeer arkaan wanaagyada dadka kale ma bedeli kartid mustaqbalkaaga balse waxaad bedeli kartaa dhaqamadaada ha u ogolaanin in duruufuhu ay ku bedelaan qofka walaalkiisii hoos hoosa wax ugu sheega waa uu waaniyey kan walaalkiisa dadka dhexdooda wax ugu sheegana waa uu fadixeeyey qormadan ee waxaa lagu soo gebagabeeyey marnaba ka welwelin dhibaatadaada ee waxa aad ka warwashaa sida aad u xalin lahayd guud ahaana dhegeystayaal xubinta bandhigii warbaahinta bulshada intan ayaanu kusoo gabagabaynaynaa noole kulanti maalintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysa inuu qayb ka ahayd barnaamijka ogaal weli barnaamij olada socotaanka inana odnaga dhegeysantaan saaxiibayaal wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda soomaaliya maxamed axmed shaqaale doodishan waxauu sheegay in qaraxyada sanadihii lasoo dhaafay al-shabaab ay ka geysanayeen muqdisho iyo guud ahaan dalkaba ay u muuqdeen kuwa markaa looga dan lahaa baabi-inta jiritaanka iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed uu sheegay in meel al-shabaab ayna qarxin maray haddii ay noqoto goobaha ay dadka isugu yimaadaan goobaha waxbarashada hoteelada imaan meel weliba waa kan wasiirka wasaaradda amniga doodish maalmo la mid ah maalmahaas inkastoo baaxadda dhibkaay geysteen aysan la ekeen ayaa hore noo soo maray hargahaya saamaha waxaa lagu xasuuqay shacab soomaaliyed oo u badnaa arday dhallinyaraha jaamacad raadsanaysay x control waxaa lagu xasuuqay dad aada u tiro badan sobe two oo sanadkii hore oktoobar wasaaradda waxbarasha la beegsaday waxaa lagu xasuuqay shacab aada u tiro badan dhowr iyo tobanka sano lasoo dhaafay khawaarij al-shabaab waxay xasuuqayeen leynayeen shacab aada u tiro badan maalmahaas madow oo ay ugu muuqaal weyn tahay afariy tobanka oktoobar waxayna xasuusinaysaa na dareensiinaysaa na mas-uuliyad aada u weyn oo ah khawaarijta inaysan joogi karin wadankana meel aysan ku lahayn maadaama ay kasoo horjeedaan jiritaankeenna jiritaanka ummadeenna jiritaanka diinteenna jiritaanka dadnimadeenna jiritaanka dowladnimadeenna maxay u samaynayaan falka noocaan ah sababta ay ku dhacday in kun qof dhimashay dhaawac daqiiqad gudaheed iyo burbur hanti malaayiin loo qiyaasay oo shacabka soomaaliyeed dhiidkooda iyo muruqooda iyo soo jeedkooda ay ku keeneen sababta ay ka leeyihiin khawaariijta inay baabiiyaan ama xasuuqaan ama goob kasta oo dad soomaaliyeed ay ku sugan yihiin ama ha ahaato kismaayo ama ha ahaato hargeysa ama ha ahaato garowe ama ha ahaato boosaaso ama ha ahaato dhusamareeb ama ha ahaato beledweyne sababta ay ugu beegsanayaan shacabka soomaaliyeed maxay tahay waa caddahay khawaarijta waxay doonayaan inay tirtiraan jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxay diidan yihiin in dowladda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ay u istaagto dowladooda waxay diidan yihiin shacabka soomaaliyeed oo kun iyo afar boqol oo sano ka badan eh, muslim ahaa ayay waxay rabaan islaamnimadiisi inay ka fogeeyaan islaamnimadiisi inay ku diraan inay khilaaf ka dhex abuuraan bulshada soomaaliyeed inay bulshada soomaaliyeed baaba'do qaxdo barakacdo eh, dhulkii ay lahayd oo awooyaasha ilaashanayeen inay ka barakicso horumarka waddanka uu gaaray Eh, saddexlaatanki sano lasoo dhaafay laga soo bilaabo markii lasoo yeglaalay eh, unuga dowladnimada eh, shirkii carta laba kun iyo labaatankii labadii kun maalin kasta shacabka soomaaliyeed wuxuu higsanayey dowladda soomaaliyedna waxay horey u qaadaysa tallaabo xagga amniga xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha xagga bulshada horumarkaas si weyn ayuu u muuqdaa meeshii labaatan sano ka hor la joogay lama joogo waxaan ahaan jirnay dowlad xorriyaddeeda qaadatay kun sagaal boqol iyo lixdankii xorriyadaas dheeldheel kuma imaanin waa loo soo dhintay waa loo soo dhididay waa loo soo dhafray aabbayaal soomaaliyeed iyo hoyooyin soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo gabdhahi wiilal leh ayaa waqti badan geliyey in aan isticmaalkii ka hoos baxno isticmaalka markaan ka hoos baxaynay oo dowladda naloo samaynayay dowladnimadeenna dhismaheeda waxay ahayd qaab borsees ah oo tallaabo tallaabo loo qaaday ayay ahayd wax kasta oo soomaalinimada usoo soo dhaweynaya dowladdeeda inay noqoto dowlad muuqaal soomaaliyeed leh ayaa laga shaqeeyey dastuurkii markii la dejinaya ugu horreeyey soomaaliya konton iyo sagaalkii ayuu soo bilowday kow lixdankiina waa loo codeeyey waxaa la dhisay laba guddi guddi farsamo oo dastuurka soo diyaariyey iyo guddi eh, siyaasadeed oo isugu jireen siyaasiyiin soomaali ah ganacsato soomaali ah waxgarad soomaali ah culamo soomaali ah odayaal soomaali ah culamadii xilligaas joogtay iyo waxgaradkii soomaalida xilligaas joogay qodob ayay dastuurka geliyeen odhanaya wax kasta oo ka horjeeda shareecada islaamka waxay khilaafsan yihiin dastuurkan saas darteed waddankan laguma dhaqi karo taasoo daliil cad u ah ummadda soomaaliyeed inay ku baraarugsanayd dowladda soomaaliyed inay ku baraarugsanayd madaxdii soomaaliyeed iyo xogaradka soomaliyeed xilligaa jooga inay ku baraarugsanaayeen in ay ilaashadaan dadkooda dalkooda diintooda iyo dowladnimadooda diintana ay sal u ahaato dhismaha dowladnimada wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda soomaaliya doodisha ayuu ahaa waran badan ka hadlayay markan haddii aynu eegnana marinka khaza weli waxaa kasii daraysa xaalada dadka falastiiniyiinta ee ku goodoonsan khaza oo horeyba go-doon ugu jiray ayna ugu darsameen duqeymaha aan loo meeldayin ay sameynayaan diyaaradaha dagaalka ee milatariga maamulka yahuudda iyadoo oo toddobaad uu markaa dhaafay dagaalka u dhexeeya ciidamada ururka xamaas ee falastiin iyo kuwa maamulka yahuudda duqeymaha militariga israel ayaa sii soconaya iyadoo sidoo kale qoraal soo baxay militariga israel ay ku sheegeen inay khaza ku qaadi doonaan weerar cirka dhulka badda iyo sidoo kale weerar toos ah oo ay bilaabi doonaan ciidamada eventeriga ee militariga israel oo iyadu markaa la filayo inay gudaha u galaan marinka khaza maadaama ay ku adkaatay inay joojiyaan weerarada iyo sidoo kale iska caabinta kaga imaaneysa dagaalyahanada jihaadiyiinta ee ururka xamaas sidaas oo kale israael dhowaan waxay digniin u dirtay dadka reer falastiin ee degan khaza iyadoo hal dhibic hal milyan oo ruux oo ku nool marinka khazana ay ku amartay inay ka wareegaan dhanka waqooyiga una wareegaan koofur walow dad badan ay markaa ka baxeen deegaanadaasi oo ay ka hayaameen qaarkoodna iyagoo xitaa aanan ka bixin deegaanadii loo qabtay inay ka baxaan oo aan gaarin dhulkii ay rabeen ee koofurta khaza duqeymaha ay haleeleen oo dad badan oo rayid ay ku dhinteen mareykanka waxa uu mar kale ku celiyey inuu diri doono gaadiid waa markab dagaal oo markaa sida hub iyo saanad military uu gaari doono badda mediteraneanka si markaa loo taageero loogu muujiyay maamulka yuhuudda sidaas oo kale iiraan waxay sheegtay in dembiyada dagaal ee galayaan maamulka yuhuuddu ay ka dhalan karto cawaaqixmo baahsan oo keeni karta in dagaalku bariga dhex ku fidi karo carada dadka muslimiintaana ay ka dhalan karto markaa tacadiga iyo dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin qaramada midoobay saraakiishoodu waxay u sheegeen warbaahinta in markaa khaza xaalada ka taagan ay tahay mid aada u adag dadkuna ay wajahayaan xaalada nololeed oo runtii aan la qiyaasi karin inka badan kun oo yahuuda ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya falastiin iyo israel iyadoo oo markaa dagaalkaasina uu markaa soconayo muddo toddobaad ah waxaana markaa muuqata in khasaaraha dagaalku uu sii kordhayo sidaasoo kale duqeymaha aan loo meeldayin ee arxandarada ah ay geysanayaan maamulka yuhuudda waxaa ku geeriyooday laba kun iyo saddex boqol oo ruux oo dadka falastiiniyiinta kamid ah iyadoo dad ka badan toban kun oo ruuxna ay ku dhaawacmeen welina waxaa sii socda markaa duqeymaha ay sameynayaan milatariga maamulka yuhuudda diyaaradahooda dagaalka waxaa sidoo kale barbar socda dadka rayadka ah ee qasabka looga saarayo deegaanada ay ku nool yihiin xili israel ay sheegtay in la kordhiyey muddada ay kaga baxayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin waqooyiga marinka khaza si ay ugu wareegaan magaalooyin kale oo ku yaala koonfurta mida ah, gaar ahaan magaalada lagu magacaabo khan yunis oo dhacda koonfurta marinkaasi khaza ururka xamaas ayaa u sheegay dadka falastiiniyiinta ah inay iska diidaan gabi ahaanba go-aanka dadka looga saarayo deegaanadooda iyo dhulkooda waxaana sheegeen in marnaba aysan dhulkooda ka bixin dadka aynan aqbalin hadallada ay kasoo yeeraya maamulka yuhuudda ee ku aadan in dhulkooda ay banneeyaan sidoo kale khaza waxaa laga soo warinayaa xaalada nololeed oo aada u adag dadka khaza ku nool waxay sheegayaan inay waayeen waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ku aadan markaa cuntada biyaha iyo adeegyada kale oo gebi ahaanba khaza laga jaray go-doonka ay ku jirta mid ka daran haatan ay dareemayso waxaana intaa usii dheer duqeymaha mar waliba ku dhacaya deegaanada iyo dhismayaasha dadka rayadka ay degan yihiin israa-el maysan dhaafin guryaha dadka rayadka sidaasoo kale goobaha iskuulada goobaha caafimaadka dhammaan waa la burburiyey khaza waxaana khaza ay markaa u muuqataa in isku badashay xabaal wadareedyo marka la eego dhibaatada ay wajahayaan dadka rayadka ee falastiiniyiinta sidoo kale warbaahinadu waxay qorayaan in markaa lagu eedeeyay ama ay ku fashilmeen maamulka yuhuuddu inay ogaadaan dagaalkii toddobaadkii hore bilowday toddobadii bishan oktoobar ee dagaalyahanada ururka xamaas ay ku ekeeyeen gudaha israel iyo magaalooyinka khaza u dhow ee xadka waxaa la sheegay in ay aada markaa ugu fashilmeen sumcaddii maamulka yuhuudda ay qabeen sirdoonkooda musaad oo lagu tilmaamay inuu yahay sirdoonada ugu caalamisan uguna horumarsan caalamka waxaana taa ay keentay eeraleeyahay in weji kabax ay la kulmaan saraakiisha hogaamineysa hay-adda sirdoonka ee wadanka yahuuda ee israel sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in markaa ugu hal ruux uu ku geeriyooday saddex kalena ay dhaawacmeen weerar ka dhacay xadka u dhexeeya israel iyo lubnaan ugu hal ruux ayaa geeriyooday saddex kale dhaawac ayaa soo gaaray tuulo israel ay leeyihiin oo u dhow xadka lubnaan iyo israel sida ay sheegtay hay-adda maarinta musiibooyinka ee israel ma sheegin goobta rasmiga ah ee markaa dadkan ay ku dhinteen magacyadooda iyo da-dooda balse keliya waxaa soo wariyey in markaa dad rayada ah oo markaa yuhuuda ay ku dhinteen weerar ka dhacay meel u dhow xadka lubnaan iyo yuhuudda waxaana jirtay in dhowr mar ay iswedaarsadeen gantaalo ururka xisbullah ee lubnaan iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda iyadoo la aaminsan yahay in markaa ay suuragal tahay inay ku biiri karaan dagaalka dagaalyahanada ururka xisbullah oo dhankooda ay markaa colaad soo jireen kala dhexeysay maamulka yahuudda weli ogaala degeysanaysaan kenana waad nagala socotaan saaxiibayaal weli barnaamijyo walaada socotaan knna waad naga dhegeysanaysaan saaxiibyaale markaana dee anu qaramada midoobay waxaa sheegtay in markaa dadka falastiin haatan baahida ugu badan ay qabaan ay tahay gargaar bani-aadanimo oo degdega gaar ahaan waxyaabaha muhiimka a ah nolosha asaasiga ah oo ay biyuhu ka mid yihiin waxaa shaaca ka qaaday in haddii ay sidan kusii socoto xaalada khaza go-doonka iyo dhibaatada lagu hayo biyaha iyo korontada laga jaray ay dadkaasi wajihi doonaan xaalada nololeed oo aada u adag dad badan ay u dhiman doonaan arintaa hay-adda lagu magacaabo united nation relief and works of agency for palestine loo soo gaabiyay u n r w a waxaa shaaca ka qaaday in markaa ugu yaraan laba milyan oo ruux oo dadka reer falastiin ah ay wajahayaan xaalada nololeed aada adag si gaar ah biyaha oo ay markaa baahi badan u qabaan tani waa xaalad nololeed oo aad u adag dadku waxay dareemayaan nolol adag dhimashadu ay korri kartaa waa in la helaa si deg deg ah adeegyada dadku u baahan yihiin oo ay kamid yihiin waxyaabaha korontada dhaliya sigaara shidaalka iyo waxyaabaha kale ee khaza laga jaray si noloshu ay u noqoto mid la heli karo laba milyan oo ruux ayaa wajahaya xaalado nololeed oo aad u adag ayuu yiri jenaraal philip lazarani oo ah komishineerka ama madaxa hay-adan oo ka hadlay xaalada ka taagan marinka khaza ma jiro wax gargaar bani-aadanimo oo geli kara marinka khaza iyadoo oo toddobaad ay dhaaftay muddada ay dagaalamayaan xamaas iyo sidoo kale maamulka yahuudda markaana waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay maraykanku wuxuu yidhi deriskooda yuhuuddu ha dileen hana duqeeyeen dabaabaadka halistaa guryaha ha uga dumiyeen degdeg ha uga gooyeen biyaha waana dullaysteen dumarkiiyo ilmaha diifta qaba duhur hallaayeen difaaceeda israa'iil ileendow u leedahay dalweynaha yukrayn inuu bareer ruushku ugu duulo oo darafta bari iyo qabsado daanta koofuraba dembi aadanaha laga galo durugsan weeyaane arrintaa inaan daawanno saa isaga dayno dulqaad uma lihine waa inaan dhab uga diidnaaye dacwadna ku furaayoo butiin waaran loo diro eh dunidana dalku safar ku tagoo laga afduubaaye dulmigii bataal lagu yaqaan ka doorsamee dooddiisii waa taa xilligan duqi maraykaan war axmed oo dhexdhexaadnimada warbaahinta galbeedkaad ka tagtay waxay leeyihiin siddeed boqoloo qof aa ku dhimatay ghaza laba qofna waxaa lagu dilay israa'iil marka waxaan la yaabay shacabka yahuuddu xasuqday oo ghaza ku baaba'ay waa dhintay leeyihiin makaneecaa dishay aryaadhaha muggan telefishinka fiirsada burburka qasa waxaan ku soo xusuusnay qaraxi soobe war cabdulla warmaya sida qari xisoobe wuxuu ahaa maalin sabti ah oktoobar waxay soo wareegtana maanta waa sabti iyo afar iyo oktoobar marka waxaan la yaabanahay israa'iil inay shacabka falastiin layso waa la yaqaan sababta ay u samaynayso laakiin kuwa shacabka soomaaliyeed laaya yaa yaqaan sababta ay u baabi'inayaan warnamiyaw marto guud ahaan magaaga lungorda u martuu gudaha hoblangaloona maday imahamida shalnagadaayan warmadeeyo waxaa hore loo yiri dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaan ayaa loo dan leeyahay daahayaa ka dambe dambeeyo duulaanka yaa wada warbow kalamaanay sawtii layidhi nin kula jooga lama xanto hayaay war bashiiro ma jirin baa u war horaa waxaa loo yidhi shabaabku waa khawaarij qofka ay dilayaan wax ay u dileen ma yaqaan iyaguna dadka ay dilayaan waxay u dilayaan ma yaqaaniin waar may falastiin qabtaan waryaanaan idin su'aale kumaa nabaddiidka nasiina u diidey kumay nabarkiisa in badan ku naf naxliga waddankeenna ayaa ku dhex naxshay bashiirow waa su'aal daaweyno madaaxa daalinaysi warwaaqlow nafti bashirkaagu jinnada koonfurtaallo waqooyi laga waaye adoo deggan u fiirso ujeeddadana deeqsi war hurde miyaan lagu dhihin shacabka falastiin in la laayaa waa bannaan tahay midka israa'iil in la dilaana waa dembi waana laysu haystaa weliba wah maraykan asaasan fadwooday wareer mudugu waxay dhahaan hebel ma dhimana waa dhuntay war shiiidoo dhan baa sidaasa warnimagaadda waxay ka maraysaa nafla cali iyo orod watano ku noogne mana deyn waar eh. waxaad ka tagtay xabaaliyo ninkeedii eh. loo kala tag noqoteloo kala tag noqote warwaaqlow waxaad ka tagtay naagtii walaalkaa eh. shalay qabay ninkeed noqo kiyon dhimaanin oo nool war cabdikuusow ma adna waa baxay miya kollay ragga qaar jilib markay gelaayaan kaamirooyinka waa loo ogol yahay war kalemaanay war ma haysaane abwaanka galbaday ahna macalinki labaad waxaa la sheegay isaga iyo dhallinyaro kale in dowladdeennu ay sagootisay oy saaday oy tabantaabtay iyagoo wafdi ahna laga qaaday isgoyska banaadir kaamirooyinkooda iyo teleefanadooda wax duuban ay wateen kadibna ay si weyn oo heerkeedu sarreeyo u soo dhowaysay dowladdii uu hadda ka hor noo sheegay boqorbuur madow muddo bil ahna aan dadka loo wada oggolayn la tustusayey tababar kooban oo fasti aid ahna la soo siiyey yaa bkmna fasti aid mau ku jiryaa bumta ma la soo baray warba uu macallinkii galbaday wuxuu dhigahayaa ka daran warwarkaanaga dhex gelinine eh. waxaan idin idhi bil kadib iyagoo fajaanji ahay sool noqdeen war fajaanjigaad sheegas dadnag duunyin anag ahaytay war nagayow saa wax lagu fahansiiyaa dowray soo qaateen baa lagu yidhi war macruuf xaaji wuxuu yidhi eh. abwaanka tegey waa laga gardarnaa eh. sababtoo ah gabayo unta tiriyaan la garan weynay hadana jaamacadda unta tegayoo casharra ka bixiyaan la fahmi weynay haddana buuga unta qorayaan la fahmi weynay kadibna inta xanaaqow qarax noo doonta si aan u fahanno war anigu waxaan la yaabanahay dadkaannu dhegama leh damiirna waxna ma fahmaan sababtoo ah gabayo badanoo hore ugu sheegay inuu nimankaas yahay xataa wuxuu sheegay muqdisho inaan qof damiir leh ku noolaan karin hadda kadib xarakooyinkaad igu ogtihiin maluhu waa xaaraane waana la fahmi waaye weliba markii la fahmi waaye asagaiah inta yaabaya wuxuu yidhi war ma y fahmteen far waaweyn xataa dadka waa ugu sheegay laakiin si loo fahmo aakhirka inuu qarax doonto dantaa ku kaliftay war abdilaahi suldaantum adiilehnaarisa welibaane dadkan la hadlayaaba duh iimaan laheene dul iyo hoosna waa waxaan ugu sheegay dhegi uma daloolaan waar wallaweynay war ma haysaane dad badan baa jooga war calaa kulli xaal waraya dhammaantiis dadkaan awarmooga ahe nageeye waxba ma qarin war xogaha sirdoonee hadda soo baraarugoon la helay waxay sheegayaan nageeye cali khaliif magaciisa saxdaa ah inuusan ahayne la yidhaahdo mustafa maxamed maxamed kaasna uu ahay magac afgarasho sannadahan ku qaraabanayay calaa kulli xaal dadka ninkii jira usii daabeyshaahaya duur dadka ninkii diili jira warkalamaaney siyaasad yahuud iyo khawaarija ku mashquusheene jacaylkaan wax idinkaga sheego jacaylka waxaa u daranaa la yidhi marka qalbiyo israba ay isfahmi waayaan wiil iyo gabar xidhiir lahaa ayaa markay isfahmi waayeen xiriirkoodii jarmay laba maalin markii la joogayna gabadhii waxay wiilka u dirtay fariin qoraal ay ku dhahayso ninkii aan kala tagnayow waxaan kaaga soo dirayaa salaan gurigayga waxaan hooyaday u raacayaa suuqa si ay soo dukaamaysato waan ogahay inaan kala harnay balse ka noqo gacmihiiga u bartay inay wax weliba kuu sheegaan wiilkiina wuxuu ku jawaabay qoftii aan naftayda iyo qalbigayga ka jarayay fadlan ha soo daahin sababtoo ah codkaada ayaan u xiisay qalbiguuran miyaa qos lagu godlaa soo lama oran ar waxaa kaloo la yidhi qalbi jacayl galay ma qalbi jacayl galay ma quusahaaye aryaa ma falantiin ma nin wax jeclaa khawaarij aadi lahay waar gabadhaa soo wacda baa lagu yidhi war kalemaanay war ma haysiine hawdkii ciidciidka oo nimanka khawaarijtaa laba toddobaad lagula dagaalamayey markii laga saaray kadib waxaa la go'aamiyey meel banaan in laga dhigo saacaddan aan in la hadlayana cagaf ayaa ku jirta wixii geed ahayna waa laga bannaynayaa mustaqbalkana dadka deegaanku beere ayay ka dhiga doonaan khawaarijta mana inta soo gasha ku gamba mayso oba odhajain xasuuqso dembi maahan wargeelu muxuu daaqayaa haddii dhirta la laayo ku gambanayaa lagu yidhi war ciidciidka haddii laga saaray boolihii shabeellow ma laga saaray war boolaha shabeellow haddii laga saaray iyagana ma la duugayaa waarkood sacadda goormaa noogu dambaysay warba obo'aalaa kaaga dhow warkhiyaarey baaq qaran oo kale mar ay soo saartay oo xalay aan ku riyooday qodobka ugu culus wuxuu ahaay doorashooyinka soo socda musharaxiinta ka qaybgalaysa heer xildhibaan ilaa heer madaxtinimo in shardiga koowaad looga dhigo inuu yahay muwaadinka qayb galay dagaalka dalka looga xoraynaya khawaarijta warwaagii gobonnimo doonka soomaalidu waxay dhihi jirtaa la yidhi gabadhiisuguur male ninkaan ka qayb gelin xoraynta dalka hadda marka ma waxay maraysaa doorashada wax ku male ninkaan dagaalka shabaab ka qayb qaadan haddii malyan maydu malaayin dhammaato madiidin shisheeyana maamuli maayo aan maqli jira war cabdilow hadda waxaa lagu bedelay haddii malyan maydo malaayin dhammaato madiidin khawaarijna maamuli maayo aryaadhaha samigee cabdulla wuxuuba yidhi shabaabka duurka ku jira hwshedalagama soo shaabsho garaacaha lagu shiide sheda lagama soo shaabsho garaaca ha lowgu shiide war saaxiibka al-shabaab maxaana daba dhigay war waxaa kaloo la yidhi geel shibaaxay beer iyo sidii neef shirma u booday dadka iyagu shakaal lagu qabiray kama shahaadaane dulmi uu shinkii galay haddii shaaca laga qaado inta aanu sheediyo ku fidin shaaqalkiiyo cawska sharci kama reebee shantaa laga horgeeya warbow war ma haysaanayne doorashaba waa in la iska daayo masciidaniyaa yidhi war bashiiroma somalilan bay xuduudkeedii rasmigahayd soo gaadha gaadhay war muuse biixi inuusan doorasho rabin horaan loo ogaaya maxaa kaloo cusub warwarka waa dhex aridhiinuha garowa ka dhacay waa la yaabay oo ma doorashada yaa durba dhacday ma qof iyo codki codkiiyaa ansax noqday yaa ku soo baxay hee oo hadda xasan shire abgaal ma la doortay war doorashada sin sheegasan may ayta lafta garan wejigii lamayo le dagaalanka gawaarita bilaawe baliya waraxmadoobe waxaa la yidhi eh. waa ninka ugu muddada dheer madaxda soomaaliya soo martay oo dhan eh. marka laga reebo maxamed siyaad wah kismaainame boqortooylan bedeli warmadeeyow shariif xasan intaas ma joogina naga joog warba niman wareere baa tiinoo loo warramaya warkaa iga dhexgeline maanta doorashaa garawa ka dhacday waa dib baa loo dhigay salsila lahaa oo hadda muddo kororsigii muddo ka hormar miyaa lagu bedelay war culayskaasuma mucaaradkuu ka imaaday war deni waa tanaasul badane waar arrinkama fardhiya ku kalifay war marba haddii doorashadii buntland la soo hormariyey waxaa xaqiiqo ah ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay waradabow warba uma baahdino idinkaa isku filane doorashada waxay ka dhacday iskuul weeye ardaydii baan hadda guddoomiye dooranaysay kadibna waa la isku dilay hadda dhimashada iyo dhaawacba waa jiraan iskuulkiina burbur xoogan baa soo gaadhay war hadda bashiirow haddii garowa ardadii iskuulku saaxil ugu dirirayaan tii weyneed maxaa laga filanayaa warba u daneeda kaa taqaan war hadda ardada iskuulkaa diriray ma mucaaradii iyo muxaafid kala ahaayeen doorashadiisa xaggee ku dambaysa hadda war doorashada iskuulku markii ay dhacday oo macallimiintu ku dhawaaqeen ciddii heshay ayaa dhinacii kala carooday tii ka dhacdana waa la yaabay dagaal faraha layskaga gubtaana bilowday hadda dimuqraadiyadii iskuulladii ay ka hirgeli leedahay war madaxweyne xasan shiikh wuxuu yidhi nofembar doorasho ka horrayso maamul goboleeda ka dhacaysaa ma jirto ubawdanina ma ugu dardheen naw aranagu mar horeaanu goosannay inbow hiiraan maxaa laga yidhi war horta s ma la aqoonsaday haani lafta garan kursiga kahaysaano baydhow i lugkaseedayna la haayeen dhegdiyo waladna egdayhe warwarkaa ku soo boodinayna madaxweynuhu wuxuu yidhi heshiiskii madasha wadatashiee qaranka waa la dhaqan gelinayaa dalkuna laba xisbi buu yeelanayaa doorashooyinkana waa la midaynaya ciddii nagu diidan waxaa laga rabaa waxaana ka wanaagsan inay tidhaahdo madaxweyne khudbadiisa shalay waxay u ekeyd eh. halaygu qaato anaa dhahaye war horta madaxweynuhu furintiimu ku noqonayaa masaayaantan wuu ka nasanaya war xan iyo fi akhbaaraad sheegaaya eh. madaxweynuhu inuu safiirre iyo wasiir dheexaa eh. meel ku kala ogaan doono warba waqaar badanoo waxtarin baa jira madaxweynuhu soo yeelaya war calaa kulli xaal waxaa loo malaynayaa ilaa bur iyo biyo loo kala baxo madaxweynuhu inuusan timaha jara doonin war hadda sow libaax waa kaamaayo war waa waxa dagaalka laga rabaa cabsicabsidee libaax soo galay dega wura war libaax bahal weeyaa u gafin madaxweynaha war waa laga cabsanaa libaax nagada xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal guud ahaana waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal oad kala socoteen karen anigoo cabdicasiis sideed beerada barnaamijka idila socodsiinayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo toonada iga guudintuu rarayahay dumar ay ku raragubyooloon laluuga heli karin inu kastoonara iga guudintuu rarayahay dumar isku soo ridaan ridin leerdambeedka xaalada maniga kula rabo kurun raba oge kurun raba oge raba oge waran laba hidaala u soo rami caashaqa habeenni waran laba khidaala soo rami caashaqa wargelinta sheekada iyo been some ಕಾಲ